bism illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista cajaladaha diinta alxuseyni halkana waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii shan iyo soddonaad ee kitaabka nuur ulyaqiin waxaana soo jeedinayaa sheekh maxamed sheekh cumar dirir bismi illahi araxman araxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin sala allahuma calaa nabiyina maxamedin waalihi wasaxbi wasalam wabacd waxaynu ku dhex jirnay qaswatu beder gebagabadeedii gaar ahaan dadkii la odhan jiray alasra lahaydsayaashii iyo maxaabiistii marka waxaa hadlay ninkii la odhan jiray suhayl ibnu camrin reer markuu la hadlay waxaanu yidhi abi sufyaan yuu idin dagin oo yuu idinku kadinin wuu ogyahay diintan inay horumarayso saan aniguba u ogahay bu waina allaha naasirun man nasara diintan cidda u hiilisa ilaahayna wuu hiilinayaa wa muqawin diina diintiisana ilaahay wuu xoojin doonaa waqad jamacakum allaahu calaa khayrikum yuriidu abaabakr ummad ilaahay wuxuu idinku mideeyey kii idinku khayr badnaa oo abaabakara ah. ayaa madaxa ilaahay uu idinka dhigay waina dalika lam yazid ilislaama ilaa quwa arrintaasina islaamka awoodunbay u kordhisay abubakaro la doortay waxba kamay dhimin islaamkee kor dhow wadi faman ra'aynaahu rutadda darabnaa cunuqa qofkaanu aragna isaga oo islaamkii ka noqday qoortaanu ka jarin fataraajaca annaasu camaa kaanuu cazamuu calayh dadku wixii ay go-aansadeen reer maka iyo waswaaskii ku dhacay ahaa inay iska noqdaan wakta ridda way ka joogsadeen wakaana hada alkhabaru min mucjizaati nabiyina sala allahu calayhi wasalam arrintani nabigee mucjizo ahayd uu kasii waramay warramay tiibaana dhacday marka bani aadamku waxa uu leeyahay laba dhinac shar iyo khayr marka sharkiisu uu bato waxaa la baadi doonaa in dhinacii khayrka la rajaxo oo lasoo soo celiyo laakiin shaydaankaa wada shar uuna lidaalik baa qur-aanka kariimka ayuuna barayaa bani aadamka marka lala dhaqmayo kiisa xun in la isku dayo dhinaciisii khayrka lahaa in kor loo soo qaado laakiin shaydaanka wuxuu laleeyahay in laga maangalo qofka bani aadamka ilahay wuxu uhi idfac bilatii hiya axsan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaanahu waliyun xamiim saaxiibtinimadiisa iyo wanaagiisa iyo macaankiisa qofkan heli doontaaye bal isku day inaad dhinaciisa sharkaa dawayso laakiin shaydaanka waxaa la yidhi waimaa yazaqanaka min ashayaani nasqun fastacid billaah ilaahay un ka magagal isagu khayr ma lahae marka farqigaasaa udhaxeeya ila saddex ummadood oo isbarbar socda oo isbarbar jooga ayaa ilaahay uu ka dhigay ciddii cuqalada ahayd malaa'igtii iyo shaydaankii iyo bani aadamkii oo udhexeeya malaa'igtii oo wada khayra shaydaankiii oo wada shara aadamihii oo udhexeeya halkaa waxaad ka arkaysaa qofku haddii uu liito in aanu maaragtay tuuris noqonayn laakiin la isku dayayo in la hagaajiyo oo laga reebo waxa ku raran wa min alasra alwaliid ibn lwaliid ninka magacaa la idhahda kamid ahaa maxaabiista iftakahu akhawaahu khaalid wa hishaam iftadaahu waxa soo furtay labadiisii walaal oo hishaam iyo khaalid ibn waliid labadoodasa ka bixiyey fidaagi waa qoladii lagu haystay buu ahaa madiine maxaabiista ahaa falama iftadaa warajaca ilaa maka aslama faqiila lahu makuu ku noqday kolkaasuu islaamay markaasaa faqiila lahu waxa lagu yidhi hallaa aslamta qabla alfidaa war intii aan lagu soo furan ee aada madiine joogtay maxaad u islaami weyday waliidow faqaala kiftu an yacuduu islaamii khawfan wallaahi waxaan ka baqday buui inay islaamkayga wax soo gaadhaan oo loo maleeyo mid macla cabsi ah islaam cabsiyuuna igu kaliftay iyo furaynimo in loo maleeyo dabeedna wakti aan go-aan ka qaatay waxa weeye wakti aan xor oo la isoo daayey waktigaas ayaan go-aan qaatay marka waxaad arkaysaa maxaabiistiiyo soo islaamaya leanna ummadda ay soo arkeen waa ummadaan anaaniyadi ku jirin waa ummadaan adduunye doon ahayn laakiin waa ummad ilaah doona oo diin doona oo ilaahay dadka ku xidhaya taasi baa marka ay dareemeen walamaa araada alhijra markii uu doonay ninkan isaga ahee waliid la idhaah waliid ibnulwaliid inuu qaxo oo intii aan fadxu ma dhicin dee bacda bacda beder ayuu doonay inuu hijro galo sidii dee waajibka ahayd manacahu akhawaahu labadii ay walaalaha ahaayeen baa u diiday khaalid iyo hishaam ayaa yidhi ma qixi kartid hijro ma gelaysa fasara ila nabiyi fii cumrati lqada nebiga xaggiisu u cararay cumradii la odhan jiray cumrat lqada sulxulxudaybiya kadib sanadii toddobaad waxa dhacday cumrat lqada uu nebigu soo cumraystay calayhi salaatu wasalaam say ku heshiiyeen nimanka gaalada ah markuu cumraystay baa ninkani u raacay oo u islaamay waaya manaa islaam u ahaa laakiin waktigaasa hijradii uu ka faaideeyey oo rasuulkii asxaabtiisii u raacay wamin alasra dadkii maxaabiista ahaa beder la qabtay waxaa ka mida ah toddobaatankii asaaib ibnu yaziid ninka la idhaahdo wa kaana saaxiba araayati fii tilka alxarb dagaalkaa isagaa calamaluha ninka calanka sida ayuu ahaa bandiirada dadka u sida dagaalkii bedere gaaladu weerarkii gaalada ayuu calanwalo u ahaa markaasaa la qabtay macalcalawadoodii fadaa nafsa naftiisiibuu maalku furtoo noocii afarta kun laga faa'iiday ayuu ahaa waqacadana raacday wa huwa aljadd alkhaamisu lilimaam moxamed ibnu idriis ashaafici waa ninka uu ku abtirsanayo imaam shaafici ninkaasa asaib ibnu yaziid la idhaahdaa oo dadkii de waktigii dambe islaameyn ahaa naftiisana furtay markaa kolkuu shaafici imaamu shaafici kolkuu abtirsado waxa uu ugu tegayaa qarnigii labaad buu imaamu shaaficina ahaa shan awowga shanaad buu ugu tegayaa waaya wa waxaa kamid ahaa dadkii maxaabiista ahaa wahbu bnu cumayr aljumaxi ninka magacaa laydhaa ninkaa wahab laydhaa ayaa lahaysayaashii kamid ahaa kaana abu cumayr shaydaana min shayaaiini quraysh ninkan cumayr la idhaahdaa cumaryarahaas shayaaiinta quraysh buu ka mid ahaa inankiisuna waa lahayst oo wahab baa la idhaha inankiisu waa wahab maxaabistu ka laakiin odaygan u aabbaahay mid dhib badan buu ahaa shariirahoo kadeena kaiira alidaa ila rasuuli laahi sala allahu calayhi wasalam nebigana aad buu u dhibi jiray quraysh buu joogaa nebigu aada u dhibaya jalasa yowman bacda intihaai haadihi alxarb dagaalkani intii uu dhammaaday kadib intii ay beder dhammaatay kadib ayuu maalin maalmaha ka mida ninkan cumayr la yidhaahdaa waxay wada fadhiisteen maca safwaan ibnu umaya safwaan ibnu umaya ninkii la odhan jiray ayay wada fadhiisteen safwaan ibnu umayana dee sidii u gaalu ahaaba fadxu maka dhacay daaif kadib iyabu dee raggii berigii dambe islaamay buu ahaa waa kii uu nebigu ka qaadanayay hubka isagoo aan weli islaamin marka isaga iyo safwaan oo cafaaridii halkaa wada joogay ah oo isla reer maka ayaa wada fadhiistay yatadaakaruuna musaaba badr waxay ka sheekaysanayaan musiibadii beder wixii ummadda islaamka ku dhacay ee ummadda gaalada ku dhacay beder ayaa laga sheekaysto lasoo qaaday war maxaa ina gaaray maxaa dhintay maxaa la dhacay aasa laga sheekaysta faqaala cumayr cumayr baa wuxuu yihi isagoo da isxariifinaya wallaahi lawlaa daynun calay haddaan dayn la igu lahayn buui laysa cindii qadaa aanan haynin waxaan iskaga bixiyo dayn ayaa la igu leeyay waxaan iskaga bixiyana aanan haysan wa ciyaalun akhshaa calayhim alfaqra bacdi iyo caruur haddaan ka dhinto aan faqr uga cabsanayo faqri aan uga cabsanayo haddaan labadaasi jirin kuntu waxaan noqon lahaa aati muxamada faaqtulu intaan muxamed u tagaabaan soo dili laha war safwano waxa imika ii dilaya maxamed inaan u tago daynna waa la igu leeya waxaan ku bixiye mahayo caruurtiina waan ka cabsanayaa haddii aan ka dhintay inay faqri u dhintaan labada arimoodba ay xanibaya adduunye waan maxamed waxba igama hor joogaan halkiisa kusoo aamusiiyo wadhaasuu ritay waaya weliba waxaa ii raacay buui waina bnii asiirun fii aydiihim inankayguna waa la haystaoo muslimiinta gacmahooda ku jira fii aydiihim waa asiir la haysta wey asra iyo asiir iyo wabaabul waa kafaala macnaa hayntii maxaabiis maxabuus buu inankaygiya muslimiinta gacmahoodu ku jira intaasuu ku cawday waay kan kaloo maalna hayo fulaynimana hayso ayay teleen marka ee safwan la idhaahdo kiibaa dabeedna afka juglaysa siiye fa qaala safwan baa wuxuu ihi daynuka calaya wa ciyaaluka maca ciyaali waryaa warkuba ha soo yaraada buu gashigaaga anaa laygu leeyay caruurtaadana kuwaygaba kusoo darba wax wada qabwa aad ha wada qabeeneen kashigana aniga igu hadle imika igu soo xawil wa ciyaaluka maca ciyaali kuwaygu waxay qabaan bay kuwaaguna qabayaan isku soo dar dabeedna waa yahay bu hadda intii ka qaata bui ninkaas ciyaalkiina wuxu waa kuwaasa beeli faakada cumayrun sayfa ninkii gaalka ahaa cumer seeftiisibuu ka soo qaatay maka masaafaday jirta aada garanaysa washaxadahu wasama shaxada xadda macnaha wuu soo soofeeye aada buu usoo soofeeye si wuxuu ka dhigay mid xiiraysa wasamahu waana soo sumeeyey sunna wuu soo mariyey si waxa ay taabato balaaya uga raacdo faqaala xataa qadima almadiina soo socday socday socday socdo madiinaha buu dab soo yidhiba fabayna cumaru iyadoo wakti cumar bin khaaab madiine uu joogo oo maca nafarin min almuslimiina koox muslimiinta ka mida cumar la joogo cumaroo madiine jooga oo koox muslimiinta ka midana ay wada joogaan id nadara ilaa cumayr mutawashixan sayfa cumayr unbuu halkaa isha bidhaan ka arkay mutawashixan sayfa isagoo seeftiisii jeenay qaaran macnaha had iyo jeer marka qoriga qofkuu diyaarka yahay waa kan ku jeeni qaarta ee dee keebkana qabta marka isaguna intuu seeftii jeeni qaartay ayuu sidii wax diyaaro daadkeeduna dee midigteeda midigtiisa ku toosan yahay taasuu jeeni qaartay xagga hore ugu jirtaa si dhaksaasi uu siibi karo ayaa uu seeftiina la diyaar yahay waan isoo diyaar garooday waaya faqaala cumar baa waxa uu idhi haada alkalbu caduwun lilaah wallaahi ayga halkaa marayaa waa cadow ilaahay ila waa rag isyaqaane maa jaaa ilaa bishari shar mooye khayr lamu imaan ka halkaa marayaa sow cumayr maaha shaydaan wey waa sharwadeen cadow ilaahay wey madiine wuxuu uga yimid u yimi maka uga yimid waa balaayu la socdaa waxaa loo baahaya qofka muslimkaa ah inuu ildheer yeesho oo aan taagnaadaan oo dadka uu barto qofka dalka iyo dadka dee khayr u keenaya u wadaa iyo ka shar u wadaa oo waxalla wixii soconayaba aanu u malaynin inuu ilaahay u siciid yahay baalkii soomaalida dadku ilaahay uma wada siciid ahe qaar in badan baa tilan marka keebaa shar wada iyo keebaa khayr wada inuu kala qof kala garan karo ya noocyada bani aadamku isku dhex jiraa marka cumar markiiba halkaasuu ayuu ninkaa ka fahmay nin dheer buu ahaa cumar radia allahu canhu uma qaala linabiyi calayhi salaam cumar baa nabiga ku yidhi haadaa caduwullaahi cumayr jaaa mutawashixan sayfa nebi alla waxa yimi cadowgii ilaahay cumayro seefna ku gaadhan ku taagan oo markaa jene qaatay faqaala nebigaa wuxuu yihi isagaa cid walba ka sayid calayne adfilhu calaya bal ii keen bui soo wad fa faakada cumar cumar baa wuxuu qabtay bixamaa'ili sayfi seeftiisa qamadkeeda ama seefta daabkeeda halkan qofku had iyo jeer ila meelunbay ka miyir qabtaaye meeshaasina waa daaq xamaailku waa daabka halkaa qofka markaa wax ku dhufan lahaa uu qabto weye ila meel kaloo la qabto ma lahaye calaaqadu waa eriyadan yare marka gacanta saa loo geliya inta goobada ah ee sida keebka qoriga oo kale ka dhigan halkaasuu qabta oo hadduu la baxo dee aanu kala waxba ku yeeli karaynin cid seeftiisii wuu iska wataa isna wuu barbar socdaa waa askari markaa soo taxaabay uu soo taxaabay oo dabeedna baashana daabkeedu hayaa inamari bui nabiga ugalle waay xamaailku halkaas wa nabigu uu soo geliyey falamaa ra'aahu calayhi salaam kolkii uu nebigu ninkii arku saa u eegay ilan isna cumar wuu kasii shisheeyaayo ilaahay baa dee waxyoonaye qaala wuxuu nebigu ihi adliqu yaa cumar cumar ba iska sii daaba waxbaha ku dhegana iska sii daabu meeshu doonaya ha u udnu yaa cumayr ama soo durug fadanaa wuu soo dhawaaday wuxuu doonayaa inuu sanka kasoo soo galo aanu waxba ku dhiiran karin wuu ka baahinaya nebiguna nin buruud weyn buhaa calayhi salaatu wasalaam Ah, layrkiisu ku shidaya waay markuu soo dhawaado hortiisa soo fadhiistay baa ninkii wuxuu ihi ancimuu sabaaxa ardee subax wanaagsan good morningtoodii weeye ma og tahay waar maxaa lagu baryayni w maxaa lagu baryay maxaa lagu baryay ragow ila beliya baas baa iyagana ka dhex xooglaayo jaahiliyada had iyo jeer qaylo soo yeedha iyo amni xumaa caadi waa ah jaahiliyada cadam lamni iyo is la-aan ayaa markaa goor walba waxaa laleeyahay waanu ku kaakacnay lagu bariyo niyo waagi markaa carabtuna sidanay ahaayeeno cim sabaaxan iyo ancimu sabaaxan waan waa wanaagsan wey subax wanaagsan intaasuu u dhiibay faqaala calayhi salaam nebigaa wuxuu ihi qad abdalana allahu taxiyatan khayra min taxiyatika wahiya alislaam waar ilaahay qad abdalana allahu ilaahay wuxuu noogu bedelay taxiyatan bariire iyo salcan khayran min taxiyatik salaantaadaan aad wadato ka wanaagsanoo wahiya asalaam assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu war meeshaad ogeed iyo jaahiliyadii lama joogo miskiinow ninow ilaahay taa wuu naga raraye subax wanaagsantii meesha laguma haye salaam baa lagu haya la soco halkaasuu uga bilaabay horta casharki taa wuu ku hakiyey assalaamu calaykum baa laga rabaa tii hore bedel uma qaala markaasaa wuxuu ihi maa jaa bika yaa cumayr walayaa maxaa ku keenay cumayrow markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam dee usluubkiisa iyo akhlaaqdiisa wanaagsane saamiga sarraysa bad arkaysa iyadoo uu og yahay waxa uu la socdo oo uu sheegi doono ayaa haddana mar walba akhlaaqdiisa iyo afkiisu wuu wanaagsan yahay marnaba cidna uhanjabi maayo cidna caayi maayo cidna aflagaadayn maayo wuxuunu ka marayaa un wixii la gudban kolkaasa dabeetana wuxuu yihi munaafaqadiibuu galao jitu lihaada alasiir waxaanu imi kan la haystaha alladii fii aydiikum eedee gacmaha ku haysaan fa axsinuu fiihi bal wanaajiya arrinkiisa ninkaa layga erga aqbalo dhaska unaha lai sameeyo wixii dee laga qaadayo takfiid halayga dhimo sicirkiiso dee bal ninka arrinkiisa iga hagaajiya inankii baanu imide inankaa dee arrinkiisa halai hagaajiyo miskiin buu iska dhigaya dadku siday u yimaadeen u yimid qaala markaa nabigu wuxuu ihi famaa baalu sayf bal seeftan ka sheekee markaasuu meel kale ukacay jidaar buu isku taagay qaala wuxuu ihi qad baxaha min suyuuf ilaahay ha xumeeya seefaha yaga ah, ilaahay meel baas allaha ka tuura seefaha yaga qad allah allaha xumeeyo min suyuufin seefo seefta yada allaha xumeeyo wahal aqnat cana shayan miya wax naga dhicisayba ah, sawtiina lala soo kacay maxaad ka sheegi <laughs> waxa weeye meel kal maogtahay yalufu min baciid jiro dheer buu ka wareegaya waa nin hadda la daalacanayana sagxadiisa waaya nebiguna sagxadiisuu ka kalluumaysanaya wahal aknad canaa shaya dee maalintii ragisalee beder ee ragga naga soo qabateen de miya wax naga tartayla soo waxba naga tari weynayde fulowla badanunbayayuman ku dhacnay qaala calayhi salaam markaa nebigu wuxuu yidhi asadaqtanii run ma iiga sheegtay ma ladii jiita lahu war waxaad u timid run miyaad iiga sheegtay qaala wuxuu ihi maa jiitu ilaa lidaalika de wax kale umaan imane taasu marun waxaan inaan ka lahaysahaa in aan dee soo furto qaala calayhi salaam nebigu markaa runtiibuu udhiib wuxu hi kala umaad iman saaxiibtaa ninow umaad imanin inaad inanka soo furato bal qacadta waad fadhiisatay anta wa safwaan adiga iyo ninkii safwaane maka joogay waxaa wada fadhiisateen filxijr kacbada dhinaceeda dayrka yare kacbada ee xijru ismaaciil la yidhaahdo halkaasaa gasheen waqultumaa waxaad tidhaahdeen kayta wa kayta wa kayta wa kayta waxaa iyo waxaa iyo waxaa iyo waxaa iyo waxa dayntaa ka waranteen oo caruurtiio dabeetana waxaad kusoo ambabaxday inaad saas seefta waad soo sumaysay oo kadaayo nin diyaaro aniga igu socday baa dee ahayd xiisadii ay soo wada qaateen buu dib ugu celiyey casharkii uu hore usoo dhigtay buu ugu celiyey waaya markaa mucjisu ku ifxaamiyey wuxuu dhaalood uga dhigay oo uu ku aamusiiyey mucjise ilaahay bartaa marka ay taagan tahay ayay wash ka tiri ninkii kii uu ku socday oo sirtiisii haya gacantana ku haya dilina kara ayuu hor fadhiica meel kale markaa uma furnaa ama uu islaamaya ama waa la dilaya warkiisu halkaasu ku dhammaaday faaslama cumayr faadu tufiid atartiiba maca tacqiib waxay tusinaysaa markiiba inuu go-aankaa qaatay had jeer ragga sharwadeenkaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku dadaali jiray bal tamartiisan xagga sharka u isticmaalayo si dhinaca khayrka ugu isticmaalo in la heli karo markaasi abijahal iyo cumar bin khaaab iyo raggii ayuu dee ku fikri jiray nebigu inuu islaamo ragna way ilaahay wuu soo hanuuniyey dee kii aanan hanuun uqadarina sidii uu ku socday marka ninka qawiga sharka ku ah hadduu khayrka si miyir qabta u aqbalo khayrkana awood buu ku yeelanaya khayrkana dhinaca kale uga baxaya haddana markaasuu islaamay u ashahaatay kol hadduu ashahaatayna eh, lama sii dabagelayo oo lama odhanayo madaxweynuhu dembi ka galayo lama odhanayo ehm, khiyaamatulcudma khiyaamo qarab buu galay iyo waxaan saamax lahayn ma jira kol hadduu halkaa kaarkaa qaatay uu nabadgalay diintiisi iyo naftiis eh, naftiisii iyo maalkiisiba uu badbaadi wa wuxuu yidhi kunnaa waxaan nahay nukadibuka waanu ku beenin jirnay bimaa ta'tii bihi waxaad noola timaado oo min khabari samaai samada warkeedaa baanu kugu beenin jirnay wamaa yanzilu calayka min alwaxyi waxyiga kugu soo degana waanu beenin jirnay laakiin maanta cidi ku beenin kari mayso wahaadaa amrun arinkaasi wuu jiray buuri arinkaasi mid dhacay weeye aanu aniyo ninkaasi isla soo qaadno lam yaxburhu goobjoog umu ahayn ilaa ana wa safwaan aniga iyo ninkii aanu sheekaysanay labada yadaasoo quraa maqlaynay wax kale oo maqlayay ma jirin sidiina waan ku ambabaxay cid warka kusoo soo igama soo horeynin warku wuu dhan yahay in ilaahay uu ku waxyoonayo taar kugu xidhanya gartay bu saacadda laga bilaabo wuu islaamay rasuulku sala allahu calayhi wasalam dadka daahirkoodu eegayaaye dee waa laga aqbalay wuu ka aqbalay markaas faqaala calayhi salaam nebigu markaa wuxu uhi faqihuu akhaakum fii diini waqra'uuhu lqur'aan waadliquu asiirah waxau hi faqihuu akhaakum walaalkiin fahamsiiya fii diini diintiisa markii hore diinta wuu diidanaa iminka waa diintiisii imikana berigii hore cadow buu idiin ahaaye waa walaalkiin imanka intaasay ku joogtaaba hadduu dadlaayey iyo hadduu xoolo dhacay iyo hadduu wax caayay wixii o dhan waada soo dhaafay waa walaalkiin imanka inama almuminuuna ikhwa war waa walaalkiine diintiisana fahamsiiyo wax uga sheega wixii daruuriyahe cibaadadu kaga ansaxaysa islaamnimada markuu ashahaato wixii laga doonayo u sheega qur-aanka kariimkaana u akriya wuxuu ku cibaadaysan lahaa wa abliquu asiira inankiisii wahabiye aynu ka haynayna uu sii daaya intaasu isugu daray facaada cumayr cumayr baa u noqday ilaa maka wa adhara islaamah islaamkiisiina markaasu muujistay ninkii cumayr la odhan jiray ee usoo ambabaxay nebi maxamed dilo wuxuu ku noqday ninkii safaan ibumuya isagoo islaamahoo calankii islaamka sidoo dacwadii faafinayo khayrkii wada oo dee aan markaa islaamkiina ku dhaadanayo o inuu tolleya dareemaya marka ah, hidaayada ilaahay waa taa saa darteed waa maxaabiista xusida mudnaa ah, waxa weeye dadka ka faa'iiday maxaabiista ilaa raadkii maxaabiistaasi ay reebeen iyo taariikhdii baa la xusayaa marka ninkani dee maxaabiistaa uu ka faa'iideeyey inankiisaa la qabsaday ah, saas wey waxaad halkaa ka arkaysa cafiska rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo xilmigiisa iyo dulqaadkiisa iyo akhlaaqdiisa wanaagsan iyo ujeedadiisu say u sarraysay rasuulka sal allahu calayhi wasalam inaanay tiisu u darnayn islaamka iyo diintuunay u darnayd wa min alasra casharada iyo waa nataaij wa cibar waxyaaba laga faa'iidaysanayo qisadan ayaa ku jira raggan iyaga maxaabiista ah ila wax waloo taariikhda dhacaado cibrooyin iyo casharo laga faaida duruusun wa cibar min hadihi alqisa casharadaynu ka qaadanaynu wadaa wa min alasra dadkii la haystayaasha waxaa ka mid ah abucasiis ibnu cumayr ninka magacaa kunyadiisa laydhaah akhuu muscab ibnu cumayr muscab ibnu cumayr oo dee raggii hore u islaamaya aada loogu dhibi jiray maka ayuu la walaalyahay markaasaa dabeedna muscab walaalkii ninka abucasiis laydhaah waa la qabtay maxaabiistii bedar buu ka mid yihi o marra bihi akuuhu walaalkiibaa soo maray walaalkii muscab ayaa soo maray iyadoo lagu hayo madiina ayuu soo maray muscab faqaala wuxuu ku yihi liladii asara kii hayay ee soo qasaale gacanta kusoo dhigay oo haya ayaa wuxuu ku yidhi mu odhan walaalkay isii daaye markaa ninkii isaga ahaa ayaa uu soo maray faqaala liladii asara kii uu soo kii kafaashiba waxa uu ku yihi shudaydaka bihi bal ya ha shudyadaka bihi ha saasuu ku yihi gacanta ku adkee ninkaa isaga ah sii daynina xeji iga yaqaldee ninkaa isagaa ah ku adkee bu ku adkee wuxuu eegaya waa walaalkiio dee kol hadday maanta is arkeen wuxuu eegayay inuu er, uga ergeeyo war bal u yar nifisiyo ninkan walaalaanu nahaaye inuu uga ergeeyaabuu eegaya markaas sida wuxu shudyada ka bihi war ku xiji fa inahu mataacin lacallahaa tuftii hooyadii lacag lahoo way furane intaasuu udhiibay naxariisti meesha ma taclo fa mawya daatu mataac hooyadii annaga agoo lacag bay leedahay dhaaan lahaa tuftiih way furan doonta faqaala lahu yaa akii haadihi wisaayatuka bi wuxuu hi yaa akhii walaalkayow haadihi wisaayatuka bi ar ma igu dardaarmaysa barya ar waxaad igu dawalaal maanta ma waxaasaad igu dardaarantay sidii baanay u dhacdayba oo uma bacafat ummuhu ummu hooyadii waxay soo dirtay bifidaa'ihi arbacata aalaafi dir madax furashadiisii afar kun oo dirhama ayay soo dirtay male waa naxariisu heli maysa laa tajidu qowma yuminuuna billahi walyawmi alaakhir ila akhir laaya waaya hadduu muscab sidaa ka yeelay nebiguna adeerkii cabaas muxuu ka yeelay inagana waxaa la odhan lahaa dariya unsura inagu waxaan taaganay tii ahayd unsura khaaka aaliman oo madluuman tii hore ee laga guuray ee islaamku uu nasakhay tiibay taagana tii uu nebigu ku fasirayba mari maynaba ee uu xadiidkaa ku fasiray tiyadu umaynaan dabiqin laakiin ta horeynu dabiqaynaa jaahiliyada ka ugu iimaan weyni dadka waa isyaraha iyadoo wax soo haraaciyaya isyar xejiye ee muddo yara adkayste marka dambe idhaahda sankaagoo qurmay lama gooye ninka ha gurmado aakhir wuxuu doono ha sameeye maxaynu dee xalunaan gaadhno ama hamahaeni ayuunbu ohanaya hadduu wax dilo oo kan sameeyo war mujrimka mujrimka abaalkiisa hala mariyo mujrimka wuxuu sharcigu yihi hala mariyo ma odhanayo laakiin aakhirka xagga kalea laga soo wareegaya marka muddo qofku sina cadiyo wa min alasra alcabaas ibn cabdilmualib camu rasuulilaahi sala allahu alayhi wasalam waxaa ka ah dadkii la haystayaashaha nebi maxamed adeerki oo cabaas kaana qad kharaja lihadi xarb dagaalka uu usoo baxay mukrahan iyadoo lasoo qaftay wuu islaamay dabeedna iyaga lafdigoodu dad islaamay bay ku xisaabtameen inay ku gabadaan ama ay qasabba kusoo howlgeliyeen sidii markii dambe la ogaaday isaguna uu sheegay waktigaa islaam buu ahaa cabaas dagaalkan ayaa loo soo kaxeeyey mukrahan iyadoo lasoo qaftay walamaa waqaca fi lsr kolkii uu ku dhacay xabsigan ama qaadashadan kolkii siaan loo qabtay la kaxeeyey alaba minhu idaa uliba minhu fidaau nafsihi wabnu akhiihi caqiil bnu abi aalib waxaa laga doonay in uu furto naftiisa iyo inankan uu adeerka u yahay caqiil ladhaa oo isna kamida maxaabiib nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi waryae cabaasow dee naftaadana furo weliba inankan isaga ah de caqiil laydhaa in abi aalibna isagana ka bixi labadoodiiba faqaala wuxuu hi calaama nadfacu ay calaamaa nadfac maxaanu u dee maxaanu bixinaa maxaanu waxu bixinaynaa waqad istukrihna cala alkhuruuj iyadoo deena lagu soo qasbay inaanu soo baxno waana lasoo qasbaye ikhtiyaarkumaanaan iman halkan waxaanu ahayn raaf waana lasoo raaf taas baanu ku nimi faqaala calayhi salaam markaa nebigu wuxuu hi laqad kunta fi aahiri calayna muuqaalka anagunbaad cagsi nagu ahay laqad kunta calayna annaga dhibkayaga iyo duulimaad baad nagu ahay fi aahiri sida muuqata war muuqaalkaagu anagu waxa kuu hooseeya allahu aclam ma garanayn laakiin inaad cadow la socoto aad dhankaa ka soo jeedun baanu arkayn fa ukhidat minhu fidyatu nafsihi wabnu akhiih waxaa laga qaaday madax furashadii baa isagii laga qaaday waanu bixiyey tii walaalkiina inaku adeer faukidat minhu fidyatu nafsihi wabnu akhiih wa fidyatu ibnu ibni akhiih labadaba uu isku daray cabaas nebiguu ka shubay calayhi salaatu wasalaam adeerkay ha ahaada buuri inaan caqiilna ha ahaada ninkii abu aalibkii ila soo dadaalay uu dhalay laakiin maanta mujaahidiintaas arinka gacanta ku haya xeer iyo heshiis baa laga leeyay gacmo maran baa lagu xeertay warku waa dhan waay uma qaala lirasuuli sal allahu alayhi wasalam marka uu calancalay cabas isagoo beerlaxawsi wala nebiguu ku yidhi laqad taraktanii faqiira qurayshin maa baqiit wallaahi waxaad iga dhigtay ninkii quraysh ugu faqiirsanaa inta noolaha inta waktigayga iga hadhay kii ugu faqiirsanaabaad iga dhigto wixii yalaan ku shaqaysan lahaa een warwareejin lahaa oo adigaa iga xayuubiyey laqad taraktanii faqiira quraysh ayaad iga dhigtay qurayshka maanta ugu faqiirsan maa baqiik macnaha wuxuu iska dhigayaa wuxuu hayeyba inuu intan yahay wuxuu hayeyba yamxeeruu bilaabay isna tii tii ninkii hore cumayr oo kalea ku dhacday cabaasna qaala markaa nebigu wuxuu hi kayfa maxaad saa odhanaysa waqad tarakta liummi lfadli amwaala waqulta in midtu faqad taraktuka haniya war maxaad saa odhanaysaa waqad tarakta adigoo uga yimi liummi lfadli xaaskaagii umulfadli laodhan jiray waxaad uga timid amwaalan xoolaad uga timi waad lasoo soo dardaarantay weliba waxaad ku tidhi wain midtu haddii aan dhinto faqad taraktuka waan kaa tegey aniyatan adiga oo aniyad ah kiish weyn oo dahaba sawta halkaa ku aasteen adigii islaanta dabeetana aad tihi maanta haddaan tago haddaan allaysto oan aakhiraysto intaas idinku filan quraysh o dhan adaa ugu qanisan miyaanad saa odhan quraysh oo dhan baad ugu qanisantahay na islaantii waad kula soo dardaarantay quraysh oo dhan inaad ugu faqiirsan tahayna waad sheeganaysa bal ka warran isu qabanayaan ilaahay baa wuxuu ihi caalim lgaybi falaa yudhiru calaa kaybihi axada ila man irtadaa min rasuul fainahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada liyaclama an qad ablaquu risaalaati rabbihim wa bima ladayhim waaxsaa kula shayin cadada waa saas wey waa eybka wuxuu ilaahay umuujinayaa rasuul rususha eybka ilahay baa umuujinaya wixii maqan caalim ayb falaa yudhiru calaa aybihi axada ila man irtadaa min rasuul marka rasusha ilahay baa umuujiyey qeybka ah. faqaala cabaas wallaahi wallaahi maa alaca calaa dalika axad wallaahi cid ogeyd inaanay jirin arintaa ah. inaad rasuulkii ilaahay ta waan kusii qancay adeer wax la ogaayoon anigii islaanta ahayn ma jiro isna xikaayadii waa xikaayatu cumayr nafsu xikaayatu cumayr waay waada alcalam muuqaalkaas calamku waxa weeyaan shayga muuqda bandiirada taagan baa calal ayaa calam laydha muxuu dhiga halkaa camal ba ya camalkaasa wanaagsan ka iyaga waxaa laga yaabaa in laga fiican yahi wa hada alcamal macnaha shaqada noocaas ama farsamada noocaas salkaa uu nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam ee adeerkii iyo in adeerkii uu u nixi waayey waa aayau maa yufcal min alcadl wlmusaawa aayau ma shay halkii u dambaysa weeye yufcalu la sameeyo oo min alcadli cadaaladiiyo walmusaawaati sinaansho ah cadaaladi iyo sinaansho halkii u dambaysay wataa waa falkaa uu nabigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam ee dadkii ugu sokeeyey iyo kii adeerkii ahaae islaamay ma odhanin dacwada loo qaado odaygu inuu islaam ahaa iyo in kale markhaatiyaalkeen adeer aan kaa dayn halkaa waaba lagaa dhaafila haddaad islaam ahayd oo lagu soo qasbay ma u furin albaabka xasman lilbaab albaabku ku xidhayba uu ku xidhay waay fainahu calayhi salaam nebigu lam yacfu camah camahu adeerkii kamuu cafiin wixii lagu lahaa maca cilmihi isagoo ogaa biannahu adeerkii inamaa kharaja mukrahan inuu soo baxay iyadoo la dirqiyey de ilaahay baaba ogeysiiyey lawa kan ogaada isaga islaantiis waxay isku idhaahdeen kan kalena ilaahay wuu ogeysiiyey laakiin muxuu ka duulayaa wuxuu ka duulayaa shubhada waxa weeyaan faman itaqa shubuhaat faqad istabraa lidiinihi wacirdi diintiisa iyo sharaftiisa si uu nebigu u beri yeelo oo loo odhanin munaafiqiin baa ile meesha maraya iyo shaydaani wakaa kii ugu dhawaa u eexday si aan loo odhanin adeerkii oo gar u lahaa in laga daayo fidyadan buu ku moosay dusha ka saaray isagoo maca cilmihi biannahu inamaa kharaja mukrahan u ogaaday weliba iyaday taasi jirto waqad acfaa kayrahu jamaacatan taxaqaqa lahu faqruhum wuu ka dhaafay nebigu dad kale oo ay caddaatay inay fuqaro yihiin maxaabiista waqad acfaa kayra rag kale nebigu wuu cafiyey jamaaca koox buu cafiyey taxaqaqa lahu nebiga ay u cadaatay faqrhum inay fuqara yihiin maxaabiista qayb kale oo ka mid a ah ayaa markii la warwaraystay ay dacwiyeeneen waxa ma haysano sidan cabaas ba yii waxa ma haysa markaasuu yihi waxa ma haysataan dee markuu nebigu xaqiijiye inaan waxba haysan iska sii daayay marka isagoo dad kale cafiyey qaar maxaabiisu sii daayey ninkii aynu soo marayne sacad dee uu kii kale usii daayey adeerkii dhad bu ku siiyey fahaakada alcadlu sidaasaa maaragtay cadaaladu waa saas walaa qaraabata wax lala yaabana maaha qariib iyo qaraabato mushkilad ma jirto wax lala yaabo maaha fadalika adabu qowlihi tacaala aayadan qur-aanka ahi adaabta ay bartay qofka islaamkaa weeye adaabta qofka islaamka ah ee aayadan soo socotaynu akhriyayna ay barayso adaabtaasuu dabaqaha rasuulu sala allahu calayhi wasalam ilaahay baa yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu qawaamiina bilqasd shuhadaaa lilah walow calaa anfusikum aw ilwaalidayni wlaqrabiin aayadaasaa ilaahay uu saayiri subxaana watacaala suuratu nisa ku jirta boqol iyo shan iyo soddon yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyo rabbi u yeadhay hadday doonaan ha joogaan kunuu qawaamiina bilqisd noqda kuwa cadaalada ku toosan qawaam kuwa cadaaladda ku toosan noqda shuhadaaa lilaah markhaatiyaal alla dartiya noqda shuhadaa laa liqabiilatikum walaa liasdiqaa'ikum walaa lishurakaa'ikum bal lilaah shurako macnaha shuhadaa markhaati ilaahay darti waa amaana amaano weeye markaa shahaadana shuhadaa lilah markhaati ilaahay daraadiya noqda walow calaa anfusikum naftiinaba ha ku markhaati kacdeen aw ilwaalidayni labadii idin dhalay walaqrabiina iyo dadka isxigtaan ciddaa ku markhaati kacaysa naftaada ha ahaato waalidkaa ha ahaado walaalkaa ha ahaado iyo xigtadaada saasaa markaa waa markhaatigii garsoorkiina waa lamid goor goormaad naftaada ku markhaati kici kartaa walow calaa anfusikum huwa aliqraar waa inaad naftaada qirato oo tidhahdo waxaa iyo waxaa miyaa la isku anaa qababa aanu waxba deerifayn ilan haddii aad dee rifo qarsato maalin kale aad markaa wixii uu kugu soo bixi doona aad ka liidate waanaad iska muujisataa oo aada naftaada ku markhaati kacdaa macnaheedu waa inaad qirataa wey sidaas adaabtaa wanaagsanee qur-aanku ina baray buu nebigu raacay wa min alasra dadkii lahaystayaashaa waxaa ka mid a ah abucizat aljumaxi ninka magacaa laydhaah ashaacir kaana shadiid aliidaa lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu aada u dhibi jiray bimakata buu ku dhibi jiray falamaa usira qaal mar alla markii la qafaashay baa wuxuu yidhi daxunbay ku alla taqaanaayo kolkii dhab la siiyey baa wuxuu yihi yaa muxamed inii faqiirun waduu ciyaal waduu xaaja qad caraftahaa famnun famana calayhi fadla min ninkan wuu calaalcalay dhulkuu isdhigay maanta hala itijaabiye buu leeyahay kolkaasaa wuxuu yihi yaa muxamed inii faqiir faqri bay ku meeraysa faqiir baan ah waduu ciyaal caruurna waan leeyahay waduu xaajatin baahi adag bay haysa qad caraftahaa waad garatae oo waad ogtay adba intaas inay haysatee famnun ah, fa manan bacdu wa fidaan xataa tadaca alxarbu awsaarahaa wakaa famnun dee iska igu galabaysa guud igu galadayso iska sii kaydaa famana calayhi fadla minhu markaa nebigu wuu ku galladaystay isaga oo dheeraad ay ka tahay marka taa macnaheed waxa weeyaan intii uu dee la tashaday asxaab markan ma iska sii daynaa tani waxaa ogtii buu inaga galay o waxaana la rajaynayaa ina cashar u noqoto tani bal tijaabino saasaa markaa dabeedna asxaabta ula tashanaya soo jeedintiisaase iyaguna ka aqbalayaan wuxuu nebigu rabaabay iyo wuxuu diidan yahay way kala garanayaan asxaabta ridwaan ullaahi marka si daacada uu wax uga codsado way dareemayaan kolkiiba mujaamaladana ma aqoon nebigu calayhi salaatu wasalaam oo had iyo jeer intuu yidhaahdo waxaa hala sii daaya ama qofkaa waxa hala siiyo muu ribdhi jirin oo laba saxeix muu ahayn hoostata muu ribdhi jirin intuu iska sii daaya hebel intuu idhaahdo macnaheedu ma ahayn kugeejiya kugeejiya ma ahayn nin saxaabii maruu yihi maad noo ishaarta oo nebi maxamed oo maaragtay kolkii caynkaa iyo caynkaa maxaa dee noogu sanqan weyne wuxuu ihi ambiyada looma ogola yaclamu khaainat alacyuni wamaa tukfi suduur isha sanqashadana looma ogolaa naga wax iyagu waa wax cadowa ambiyada alcitaabu fi lfidaa canaan ilaahay ummadii uu ku canaantay madax furashada la qaatayna bale qur-aanka dhexdiisa suurat lanfaal suurat lanfaal ayaa ilaahay waxa uu ayiday sidii cumar uu maaragtay yidhi ayaa ilaahayna uu maaragtay cumar baa ilaahay ku raacay cumar baa wuxuu dhahdaa waafaqtu rabbii fii kada intaasaan ilaahay ku waafaqay waana runtii manaa hadalka markuu cumar yidhi buu qur'aan soo degay laakiin hadalka cumar dee qur-aankaa ka horeeyey oo qur-aanka ilaahay waa sifo uu leeyaho azaliya sidaa darteed cumar waxa i waxba ha ka qaadan nimankana lah marka qowlkii cumar iyo qur-aankaas waafaqay nebiga waa lagu canaantay calayhi salaatu wasalaam madax furashadan uu ka qaatay waa si canaan aan lagu fogeynaynin laga saamaxayo laakiin casharadeeda ay ka qaadanayaan lamaa tama alfidaa anzala allahu fii shani madax furashadu kolkay ay dhammaystiranta ayaa ilaahay qur-aankan uu soo dejiyey maa kaana linabiyin an yakuuna lahu asraa xataa yudkhina fi lard turiiduuna carada addunya wallahu yuriidu alaakhira wallahu casiizun xakiim lawlaa kitaabu min allahi sabq lamasakum fiima akhadtum cadaabun cadiim ilaahay baa wuxuu hi ma kaana linabiyin nebigu ma habboona an yakuuna lahu asra inuu maxaabiis iska haysto xataa yudkhina fi lard ilaa uu dhulka ku cidhiiri geliyo ilaa uu dhulka ku cidhiiri geliyo oo dhulkan ay isku kala bixinayaan gaaladu ay cidhiiri galaan halkay idinka cidhiiriga idin gelinayaan ilaa iyagu cidhiiri galaan ma habboona in maxaabiis laga hayo waa in la laayaa dee turidna turiiduuna carad adunya badeecadda adduunyada rabtaan bagaashkeeda adduunyada bagaashkeeda iyo wixeedan yaro muuqda ayaa doonaysaan miya wallahu yuriidu alaakhira ilaahayna aakhiruu doonaya iyo diinta ilahay inay hoogeysato wallahu casiizun xakiim ilaahayba awood iyo xikmad bale waay markii taasi ay timid dabeedna wax in loo xalaaleeyey ayaa la muujiyey lowlaa kitaabun min allah haddaanu qoraal ilaahay xaggiisa sabaqa horumarin qoraal alle xaggiisa ka horumaray haddaanu jirin oo ah in loo xalaaleeyo qaniimada dadka muslimiinta ah laba sakun waxa idin taaban lahaa oo idinku habsan lahaa fii maa akhadtum waxa aad qaadateen daraaddii cadaabun caiim cadaab weyn ayaa waxa aad qaadateen daraaddii idinku dhici lahaa laakiin ilaahayba hore wuxuu u qoray dadkan muslimiinta inuu qaniimada u xalaaleeyo waayo rasuulku sal allahu alayhi wasalam wuxuu yihi wa uxilat liya alqanaaim qaniimada la ii xalaaleeyey ummadihii iga horreeyena xalaaluma ahayn kadalik fidaaganna waa loo xalaaleeyey rasuulka sal allahu alayhi wasalam oo ilaahayba u baneeyey marka waxa weyaan arinkii habboonaa maydaan yeelin laakiin kan dambena alla idinka aqbal marka waa laba ummadood ummadii islaamkana sidana ilaahay ugu calaamanayaa uu leeyahay maxaa uga dhinteen maxaa ugu naxariisateen baa laleeyahy kuwan kale ee laleeyahy gawda ka saaro ha u naxariisanin waa ummad kale un labadaba ilaahay baa wada abuuray marka xuquuqulinsaankooda noocana kuwan xuquuqulinsaankoodu waxa weeye kol hadday eh, xaqoodaa wuxuu noqday kol hadday shaydaan la soo safteen walaa zaaluu fii safi shaydaan kol hadday shaydaanka la safan yihiin kol hadday ilaahay iyo rusushiisii iyo muminiinti iyo diintiisii hortaagan yihiin oo ilaahay isku dherariyeen in wadada laga duwaabay istahila oo lasii eeganin dee ila waxay u adeegayaan baliyo baas laha subxaana ilaahay wuxuu diiday can itikaadi asra in addoommo la yska haysto qabla alifkhaam intii aan la cidhiidhi gelin fii qatli ladiina yasuduuna can sabiili illaah kuwa jidka ilaahay hor joogsanaya dilkooda intii aan lagu cidhiiri gelin macnaa layntooda waa in lagu cidhiiri geliya ah, wayamnacuuna diin allah diinta ilaahayna waxay u diidayaan min alintishaar inay faafto jidki ilaahay bay fadhiyaan diintii ilahayna caalamka gaadha iyo ciddii xaqu lahayd bay u diidan yihin waa dhuljiif waa jidgooyn ilahay iyo diintiisiiba eh, diintiisii iyo xaqii bay jidgooyn u yihin wacaaba bacd ah, wacaaba bacd almuslimiina calaa iraadati caladi dunya wahuwa alfidya waxa uu ku ceebeeyey rabbi muslimiinta qaarkoodna in ay doonayeen adduunyo oo fidye ah wacaaba wuxuu ku ceebeeyey bacd almuslimiin muslimiinta qaarkood calaa iraadati caradi dunya adduunyada inay dooneen oo ay jeclaysteen rasuulku adduunya doon maayo sala allahu calayhi wasalam laakiin soo jeedintan de asxaabta qaarkood baa soo jeediya isna uu ka aqbalay waay fidyada walowlaa xukmun saabiqu min allah kitaabku waa xukumkaa haddaanu ilaahay go-aan hore u gaadhin oo ah anlaa yucaaqiba mujtahidan cala ijtihaadi cid dadaashay inaanu dadaalkeeda u ciqaabayn kol hadduu qofku daacad yahay dadaalkiisa haba ku gefe looma ciqaabo oo nebigu waa kii lahaa lilmujtahid idaa asaaba ajraan wa idaa akhdaa lahu ajru waaxid isagoo daacada kol hadduu qofkani ijtihaaday haba qaldamee wuxuu leeyahay hal ajri marka qoraalkana wuxuu sheegayaa allaa yucaaqab inaanu ciqaabin ama inaanu ilaahay ciqaabaynin mujtahidan cala ijtihaadi goorma maadaama almaqsadu khayran haddii damaynta maqsadkiisi iyo hadafkiisa iyo ujeedadiisu qofkan intay sax tahay maaha hadduu wax kharibayo khiyaameynayo waa hadduu daacad yahay lakaana alcadaab cadaab baa jiri lahaa laakiin ijtihaadkiinoo daacada idinka oo nebi maxamed u hiilinaya iyadoo ilaahay hore usii qoray kolleyba loo xalaalayn doono daraaddeed waa la idiin baneeyey uma abaaxa lahum lakl ilaahay cunaan buu u min tilka alfidya madax furashada ah waaya almabniya akhduhaa cala anadari asaxiix ee qaadashadeeduna ku binaysan tahay fikirka saxda ah almabniya akhduhaa qaadashadeedu waxay ku salaysan tahay calaa nadari saxiix eegma saxa manaa fikir saxabay asxaabtu soo jeediyeen fikirkaa saxdaa maadaamay ku salaysantay iyo qasad iyo daacadnimo waa loo xalaaleeyo iska culalaadayo wa haada min aqwa aladila waa daliilada kuwa ugu xoog badan calaa sidqi nabiyina calayhi salaam inuu nabigeenu run sheegayo fii ma jaaa bihi wixii ula yimi canaantan ilaahay suuraddan uu ku canaantay waxay caddaynaysaa nebi maxamed ummadda inuu run sheegay waxyiguu keenayna uu xaq yahay wahaada min aqwa aladila canaanta wa hada alcitaaq canaanta nebi maxamed qur-aanka lagu canaantay isaguna aanu qarin uu inoo sheegay waa daliil weyn oo tusinaya calaa sidqi nabiyina calayhi salaam nebigeenu inuu ku run sheegayo fii ma jaaa bihi wixii uu keenay o oo siday canaantaasi markhaati ugu tahay nebiga siday u cadaynaysaa inuu nebigu run sheegayo waa sida soo socota liannahu law kaana cindahu haddii qur-aanku agtiisa uu ka yimi maa kaana yucaatibu nafsahu dee naftiisa kumuu canaanteen calaa camalin camila camal uu sameeyey binaaan isagoo cuskanaya calaa ra'yi kaiirin min asaxaaba in badanoo asxaabta ka mida ra'yigooda isagoo qaata hadduu qur-aanka isagu shaygan hadduu iska abuurtay waa siday gaalada u yidhaahdeen wixii isaga dhaliil ku ah dee muu sheegeen wixii dhaliil ku ah muu sheegeen oo naftiisa dee muu canaanteen sidan dee qur-aanku uu canaantay iyadoo weliba waxa lagu canaananayaana uu yahay fikrad in badanoo asxaabtii intay soo jeediyeen uu ka qaatay asxaabta in badan baa fikrada soo jeediye markaasuu ka qaatay laakiin waa lagu canaantay canaantan inuu ilaahay xaggiisa ka timo isaga aanu ka imanin shaygani iyo waxyigani ayay muujinaysa ila wuu kala shaambayn lahaayo wixii cagsi kuwaabu iska dayn lahaaye waa arintii caaisha ay ka waramaysay radia allahu canha oo waxay lahayd nebi maxamed haddii uu maaragtay qur-aanku dee isagu keenay wixii isaga wax ka sheegayuu ka reebi lahaa laakiin ilaahay baa wuxuui yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbika wixii ilaahay xaggiisa lagaaga soo dejiye oo dhan dadka gaadhsii sidii buu inagu soo gaadhsiinaya markaasaa canaantan aayaadkan canaanta sheegaya ayuuna soo gaadhsiiyey kadalik arrimaha xasaasiga ah isaga iyo qoyskiisa la xidhiidha ayaanu nabigu qarin kari jirin alayh salaatu wasalaam id taqulu liladii ancama allahu alayhi waancamta alayh msik amsik calayka zawjak watukfi fii nafsika ma allahu mubdiih watakhsha annaasa wallahu axaqu an takhshaa falama qadaa zaydu minha wadaran zawajnaakaha waa qisadii isaga iyo ehelkiisa dhex maray bal ka waran dadka u nebi maxamedow ninkii aad xoraysee zayd markii aad ku muslaxaysay islaamtiisa xaaskiisii uu doonaya inuu furo ayaad lahayd iska hayso adigoo ogsoon inuu furi furi doono dabadeed waad guursan doonto laguu sii sheegay markaasaa waxaad naftaada ku qarinaysay wax soo bixi doona asraartaasaa maaragta iyo dee suuratu taxriim haddii aad bilowgeeda akrido iyadana iyadana waad arki karaysa <clears throat> waaya taasina saasay maaragtay daliil u tahay waqad wacad allah ilaahay wuxuu u ballan qaaday alasra dadkii gacanta lagu haya maxaabiista ahaa aladiina kuwaasoo yaclamu fii quluubihim khayran qalbigooda khayr uu ku ogaaday ee qalbigooda khayr ku jira rajo wanaagsan qaba wuxuu ilaahay u yaboohay bian yuutiyahum inuu siiyo khayran wax ka wanaagsan mimaa ukida minhum wixii laga qaaday aduunaha wayakfira lahum uu dembi dhaafo qur-aanka soo degayay xataa qayb bay ku lahaayeen maxaabiista uu kula hadlayo iyaga qayb lagula hadlayo ayay ku lahaayeen oo la leeyahay nebi maxamed oo bal iyagana qur-aankaa ku ah oo wacdiga wax ka sii oo hala badbaadiyo yaa u qaadan inuun dad laga raynayo keliye dad badbaadadooda loo socday inay yihiin ha dareeneen marka qur-aankaa ilaahay uu kula hadlayo ku dul akri Eh, haddii markaa ilaahay qalbigooda uu khayr ku ogaado inay towbad keenayaan oo ilaahay ay usoo noqonayaan ilaahay adduunkii laga qaadayna wuu bedeli dembigii ay galeenna wuu ka dhaafi sidaa ugu bushaaree diin iyo dunyaba way heliye u bushaareedaani marka maxaabiistii baa lagula hadlaya aayad nebiguna uu gaadhsiinaya fariintida wey rasuulku sala allahu alay waslm ammaanada qul haadihi alkalimaat iyo fariintan risaaladan u sheeg lilasra markaasa ilahay waxau ui yaa ayuha nabiy nebi maxamedow qul waxaad ku tidaa liman fii aydiikum min alsra maxaabiistaa gacanta ku haysaan waxaad ku tidhaahdaa in yaclam illaahu fii quluubikum khayraa ilaahay hadduu qalbigiina khayr ku ogaado yu'tikum wuxuu idin siin doonaa khayran wax ka wanaag badan mimaa ukida minkum wixii laydinka qaaday min alfidya fidyadii laydinka qaaday wax ka wanaagsan fidaagii ayuu idinsiin doonaa wayakfir lakum wallahu afuur raxiim dembigana uu idinka dhaaf iyo godobtii hore gasheen iyo muxaarabadii iyo dagaalkii islaamka la gasheen adduunyada way idin heli dii wanaagsanna way idin heliyo dembi dhaaf ilaahay usoo noqda waanadaa gaadsii wacyigelintaas waa maxbuuska sidiisa waa in la toosiyaa in la dilo maaha waaya sidii baanay u dhacdayoo Ehm, berigii dambe ayaa cabaas de waa ki isagu islaamay markaaba islaamka ahaa o raggii de wixii ay markaa faraysa yeelay buu noqday cabaas waxna laga qaaday dabcan waxna wuu tirsanay isagoo islaama in lagu yara adkeeyey o markaasaa dabeed maal badan ayaa rasuulka sala allahu alayh wasalam beri dambe xagga iyo baxrayn iyo uga yimi ehm, wadamadii islaamka ufiday kolkaas wacabaad tidhi dee khayrkii ilaahay uu noo ballan qaaday nafti ee la waxaa laydin siin doonaa yu'tikum khayran mima awkida minkum khayrkii dee waa sugayna markaasuu hi waayo lacagta halkaa toonsan ee dhururida ah bal intaad kari karta ka qaado nebiguna umuu yaraynin be dee go odaygu dhigtayoo markaasuu aada uga buuxiyey afarta daraf buu ka xidhay dhururi bal ka waran hadday noor ahaan lahayd bay sahlanaan lahayd wuxuu doonay markaa inuu qaado uu qaadi kari waayo markaasuu hi adeer iga jar sida had iyo jeer xamaalku u idhaahdo joonyada iga jab adeer caawiyo isa kolkaasuu i laguu saari maayo wax u maciini karaana ma jiro laa yusaaciduhu axad fii xamli lfuluus qof saacidi karaa ninkaa ma jiro waaya miyay aamusteen bu dabeedbar buu iska daadiyey haddana uu isku dayey inuu maaragtay qaado uu qaadi kari waayey markii dambu haddana bari iska daadiyey bahashiyo buuxduu dabeedna hoosta ka galay oo dirqu ku hinjiyey <laughs> kolkaasuu dabeed cabaa nabiga calayhi salaatu wasalaam kakanaantii maalka adeerkii ku kanakanaabuu saa usii eegay isagoo la difdiflaho markaa aada u xamaalay la ildaran ayuu eegay marka wuxuu lahaa maalkii la iga qaaday mid ka badan baan helay o ballantaa ilaahay waan helay taa dembi wayakfir lakumna waan sugayaabu adduunyadii helayo de waa anigaa cuurte taa ilaahay uu ballan qaadayna waan sugayaabu ilan ilaaha ina allaha laa yukhlifu lmiicaad ballantiisa ilaahay kama baxo iyo rasuulku sal allahu alayh wasalam wuxuu marka sheekhu yidhi wa haadihi alqaswa dagaalkan isagee beder hiya alatii acaza allahu biha alislaam waa tii ilaahay islaamka uu ku xoojiyey wa qawaa ahlah ehelkiisana uu ku xoojiyey wa fiihi shirk madaxa gaalnimadana wa fiihi wuxuu ku burburiyey ashirka gaalnimada wa kharaba maxalah meeshii uu shirkigu deganaana waa kharaabiyey maca qilati lmuslimiin iyaday muslimiintu maalintaa yaraayeen wa kasrati caduwihim cadowgoodana uu badnaa cisigana ilaahay u keenay haddana fahiya hiya aayatun daahira waa mucjiso weyn oo muuqanaysa calaa cinaayati illaahi tacaala bilislaami wa ahlih siduu ilaahay u ilaashanayo islaamka iyo ehelkiisa siduu ilaahay u ilaashanayo cinaaya ilaahay baa ilaashanaya islaamka iyo ehelkiisa maca maa kaana calayhi alcadow iyadoo cadowguna wax badan uu haystay min alquwa oo awood ah bisawaabiqi alxadiid xadiidkii cududa lahaa ee xeesha dheeraa iyo walcudda tiradii diyaargarow walcuddati lkaamila iyo diyaargarow dhammaystiran macnaa xadiid culus iyo cuddo kaamila macnaha tiro waxaan leeyahay diyaargarow culus ayay lahaayeen waalkhayli lmusawama iyo fardo lasoo naaxiyo xoogaystay waalkhuyalaa azaahida iyo kibir kordhay intaasoo dhan bay wateen cadowga xadiid culus bay wateen diyaargarow culus bay lahaayeen gaadiid lasoo naaxiyo lasoo adkeeyey lasoo tababaray iyo khuyalaa zaaida kibir ay isqaadqaadayaan ay ku faanayaan waxan walidaalika qaala allah ilaahay baa wuxuu yidhi mumtinan calaa cibaadi isagoo addoomihiisa u madno sheeganaya muminiinta bi haada nasi gargaarka ugu madno sheeganaya wuxuu yihi walaqad nasarakum allahu bibadr ilaahay beder buu idiin heliye waantum adilla idinkoo liida idinkoo yar oo itaal daran ay qaliilun cadadukum tiradiinaa yarayd litaclamuu ana nasra inamaa huwa min cindi illaah si aa ogaataan gargaarku inuu ilaahay xaggiisa ka yimi fa hiya acdamu ghazawaati lislaam islaamka dagaaladu galay tii ugu cuslayd ahaydee ugu weyn id bihaa kaana duhuuru islaamku tanuu ku muuqday wa bacda wuquucihaa intii ay beder dhacday kadib ashraqa cala alaafaaq nuuru jihooyinkoo dhan nuurkii iftiinkaa ukala islaamkaa u kala baahay faqad qutila fiiha waxaa lagu dilay min sanaadiidi quraysh quraysh madaxdeedii baa lagu dilay man kaanuu alidaa lislaam cadowgii laduudka ahaa ee islaamka sutira u hayay ayaa lagu dilay alcaduwu laduud waxa weeye cadowgii nagta ahaa ayaa lagu laayay wa dakhala arucbu fii quluubi alcarabi alaakhariin argagax baa galay carabtii kale qalbigooda casharaa loo dhigay fa kaanat lilmuslimiina hayba muslimiintii waxa ay u noqotay haybad weyn ayuu dagaalkani u ahaa bihaa yaksiruuna aljuyuush haybadaasoo colaalka ay ku jabiyaan wayahzimuuna arijaal raggana ay ku naafeeyaan falaa jurm ma wax la yaaba ma laha an shakarana alcaliyu alkariir inuu ilaahay inoogu mano sheegto ilaaha sareeya calaa haadihi alcinaaya awooddan ummadda islaamka siiyey iyo musaacadadan iyo xoojinta waay watakadnaa yowma nasri fii badr waxaynu ka dhiganay maalinkan beder wahuwa asaabicu cashara min ramadaan maalinka toddobiyo tobanaad ee ramadaan weeye waxaynu ka dhiganay muslimiinta haddaynu nahay ciidan maalin ciida natadakaru fiihi nicmat allahi calaa rasuulihi wa cala almuslimiin aynu xusno maalin ciidaho aynu xusno nicmada ilahay rasuulka iyo muslimiinta siiyey muslimkii hore iyo muslimka iminka ila muslimiinta waa isku midun marka waa in yaroo uu kusoo koobay dagaalkan iyo khayrkii uu muslimiinta ulahaa kaalinta qiimaha leh islaamka uu ka galay iyo siday islaamku uxusuusan yihin inuu ciid ugu yahay kadalik yatadakar alcadow adowna saasuu uxusuusan yahay oo dhacdada ay eegayaan oo yuhuudda iyo mushrikiintuba taariikhda iyagana way ugu jiraan oo way ku xisaabtamayaan allahu subxana wa tacaala